bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratu aala cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga soo warramay nimankii nasaarada ahay oo waxaa weeye asbaabu nusuulka aayado badan ay maaragtay ku soo degeen oo shalay aynu ka soo warramaynay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku oogay dhowr adilo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khaas la yahay oo waxa weeye markaasi makhluuq kee oo shabahano uusan jirin sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sifatulkamaalka oo alle uu ku sifoobay makhluuq markaasi shabaha inuusan jirin adilooyina ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku oogay nimankaas marka alla wuxuu yihi subxaanahu tacaala alla waa midka idin suuraynaaya arxaamta riximka haweenka idinku suuraynaaya sida alla uu doono oo amba labaasha amba dhidignaasha amba caddaan amba madow ah ilaahay mooyaane ilaah kale ma jirow dha ilaahay subxaanahu watacaala allana waa mid casiiza mulkigiisa xakiimna ah waxau sancaynaayo shay walba maxalkood ayuu dejinayaa aayaddan laftirkeeda waxaa weeye casharkeenna hore saw nusuulkeeda waan uga soo warannay ee waxaa noo haray macnaheeda huwa allow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala alladii allah weeye anzala dejiyey calayka korkaaga ku dejiya sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur-aanka ahow dha ilaahi minhu kitaabkaas waxaa ka mid ahow dha ilaahi aayaatun aayado aayadahaasoo muxkamaatun oo la sugay oo dalaaladoodu ay caddahay hunna aayadahaasow dha ilaahay oo muxkamaadka ahine umulkitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa waaw dha ilaahay hunna aayadahaasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala umulkitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa weeye oo loo ictimaadayo axkaamta wa ukharu kuwo kaleentoodna ilaahay waa dejiyow dha ilaahay wa ukharu kuwo kaleentoodna ayuu dhah ilaahay oo alla uu dejiyey mutashaabihaatun waa kuwo ishabahowdha ilaahay aayadihii marka waxa weeye qaarna waxa weeye qaar oo daliilkoodu cad yahay qaarna waa mutashaabihaadowdha ilaahay oo aan macaanidooda aan la fahmaynin sida awaa'ilu suwar oo kaleentood marka waxa weeye mar haddii aayadihii qur-aanka sidaa ay yihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii waxa uga dhigayaa laba qaybood faama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay fii quluubihim laabtooda zayqun iilashadu ay ahaatow dha ilaahay kuwa qalbigooda xaqa uu ka iishay fayatabicuuna waxay raacraacayaan buu dha ilaahay maakii tashaabaha shabahma oo minhu min alkitaabi kitaabka ka mid ahow dha ilaahay ibtiqaa'a alfitnati fidna dalabkeeda ayayna u raac raacayaan ow dha ilaahay iyo waibtiqaa'a ta'wiilihi tafsiirkiisa dalabkiisa wamaa yaclamu mana ogsoonow dha ilaahay ta'wiilow kaas tafsiirkiisa oo mutashaabihaadka ila allaahu alla mooye cid kale ma garanaysow ilaahay waraasikuuna kuwa sugnaadow dha ilaahay filcilmi cilmiga ku sugnaaday yaquuluuna waxay ku qowlayaan aamanaa waanu rumaynay bihi mutashaabiha waanu rumaynay kullun kulla arka oo muxkam iyo mutashaabihane min cindi rabbinaa rabbigayna agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa yadakaru ayuu dhah ilaahay ma waansamayaan ayay leeyihiin dadkaa mu'miniinta oo wanaagsan ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaa mooye aayaddan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku radinayaa aqwaashii nimankii nasaare najraan ahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku radinayaa marka allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala allah wuxuu ku dejiyey nebi maxamed oo korkaa kitaabka qur-aanka waxaa ka mid a aayado oo muxkamaada kuwaas ayaana waxa weeye asalka oo loo ictimaadayo axkaamtaa ah weeye kuwo kaleentoodna waa mutashaabihaadou dhahay shalay ayaan macnahooda ka soo warannay marka markay kuwaasu mutashaabi yihiin mutashaabihaad ay yihiin kuwana ay waxa weeye muxkamaad ay yihiin ayuu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fa ama aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala fii quluubihim laabtooda zaygun iyaashadu ay ahaatay kuwa xaqa ka iisha yaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fayatabicuuna waxay raacraacayaan buu dha ilaahay maakii tashaabaha shabahma oo minhu ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka ka mid ahow dha ilaahay oo waxaa weeye aayadaha mutashaabihaadka oo macnahooda ilaahay mooyaane cid kale aysan garanay ayay raacraacayaan fayatabicuuna waxay raacraacayaan buu dha ilaahay maakii tashaabaha shabahma oo minhum min alkitaabi kitaabka ka mid ahow dha ilaahay ibtiqaa'a alfitnati ayna u raacraacayaan u dha ilaahay fitna dalabkeeda daraaddeeda ayay u raacraacayaan marka hadda waxaa la leeyahay cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimna uma waxau dhahay qur-aanku waxaa weeye waa afar qaybood ayuu dhahay waxa uu yidhi maaragtay qaybta ugu horeysa waxa weeye qismu laa yasacu axadan jahluhu weeye waxa weeye qeyb oo waxa weeye aynan maaragtay u waasac naqanayn axad inuu jaahil ka ahaado macnaha waxa weeye qeyb waxa weeye ka wadaa axad inuu ka jaahil ahaado marnaba aysan suurtagelin oo aan loo baahnayn weeye sida masalan baqul huwa allahu axad weeye ilaahay inuu alla yahow axad yahay cid walba waxa weeye inay ogaato ayaa la doonayaa qismiga kale wuxuu dhahay wa qismun yatawaqafu calaa macrifati luqaati alcarab uu dhahay qaybna waxay maaragtay garashadoodu ku tawaqufaysaa ay ku istaagaysaa luqada carbeed garashadeeda waxaa ka mid a ah masalan ba bahiya casaayi atawaka'u calayha wa ahushu bihaa calaa khanami nabiyullaahi muuse markii risaalada lala diraayo waa ku tegi doonaa oo markaasi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa la yidhi oo markaasi uu ka jawaabaye waa u shayda ayuu dhahay waana cuskadaa ee waxa weeye arigaygana geedaha ayaan ugu lululaaho maaragtay ugu soo dejiyaa qismiga saddexaad wa qismun ayuu dhahay qayb weeye oo tacrifuhu alculamaau araasikuuna fi lcilmi ou dhahay qaybka saddexaad waxaa weeye ay garanayaan culammada raasikiinta raasikiinta waan sheegi doonaa oo cilmiga ku rusuuhay qaybna waxaa weeye laa yaclamuhu ila allah ayuu dhahay qaybta afaraadna waa qayban cid garanaysa aysan jirin ilaa alle mooye marka hadda labadan qaybood oo dambo oo waxa weeye culummada raasikiinta mooyaane cid kale aysan garanayn iyo qaybtan waxa weeye alla mooyaane cid kale aysan garanayn ayaa hadda waxa weeye ee hadda ayaa la ishaarayaa wey mutashaabiha marka waxa weeye labadaas ayuu gelahaa layidhi marka hadda xigmada loola yimidi mutashaabihaa yidhi waxaa weeyaa la yidhi aziyaada fi licjaazi cala alidyaani bimithli weeye qur-aanka waxa weeye waxa mutashaabiha loo geliyay ilaahaa ku cilmi leh culummadu waxay yidhaahdeen waxaa la rabaaha la yidhi icjaas in lagu rido dadka markaasi isku dayaaya qur-aanka masalkiisa inay la yimaadaan in laga caajis geliyo maxaa yeele muxkamkaa la yidhi haba fahmaana macnidiisa macnihiisaa la yidhi ilaa annahum cajazuu can alidyaani weeye bimilin bilafdin mithla alfaadiyaa layidhi waxaa la yidhi dadka ama makhluuq oo dhan jin iyo insiba haddii waxa weeye muxkamka macnihiisa ay fahmaan waxay ka caajiseen baa la yidhi lafdigiisa oo kale inay la yimaadaan mutashaabihana waxaa la yidhi macnihiisay ka caajiseen baa la yidhi siday ugaga caajiseen masalkiisa inay la yimaadaan marka meeshaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku caddaynayaa qur-aanka wax lamida inaysan jirin cid samayn kartaana aysan jirin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay waxay raacraacayaan kuwa oo maaragtay yaa quluubtooda xaqa ay ka iilatay maakii tashaabaha shabahma oo minhu kitaabka ka mid ahowdha ilaahay ibtiqaa'a alfitnati fitna dalabkeeda daraaddeeda ayna u raacraacayaan iyo waibtiqaa'a ta'wiilihi ta'wiilkiisa inay dalbaan dalbaanowdha ilaahay fitnada waxay u dalbayaan jaahilnimada ay qabaan weeye maxaa yeele shubhooyin ayay ku dhacayaan iyo wabtiqaa'a ta'wiili yowdha ilaahay tafsiirkiisa dalabkiisa wal xaal maa yaclamu uusan ogsoonayn owdha ilaahay ta'wiilahu kaa mutashaabiha tafsiirkiisa ila allaahu alla mooye cidaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala ma garanaysow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala midkaa mutashaabiha tafsiirkiisa maxaa yeele hadda sida hadda ibnu cabaas uu noogu qeybiyey qur-aanka afarti qaybood waxa weeye qaybkaan waxa weeye qaybaan ilaahay mooyaane cid kale aysan garanayn sida hadda awaa'ilu suwarka hadda aanu soo sheegaynay iyo meelo kaleentoodoo badanoo aan ku tegi doono ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala warraasikhuuna marka war bilaabanayo weye warraasikhuuna fi lcilmi iyo macnaha wamaa yaclamu taawiilahu ila allah layskumacadfaayo waalraasikuuna ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa sugnaaday althaabituuna almutamakinuuna weeye waa kuwa sugnaaday oo makansaday filcilmi cilmiga waxa weeye culummada weeye yaquuluuna waxay ku qowlaayaan buu dhah ilaahay aamanaa waanu rumaynay bihi mutashaabiha waanu rumaynay waxaana u rumaynay annahu min cindi illaahi ilaahay aftiisa inuu ka ahaaday oo alla aftiisa uu ka yimiday walaa naclamu macnaahu macnihiisana anagu ma garanayno sidaas ayay leeyihiin sida hadda ka horba dhacday oo culimmadii islaamka oo dhan waxaa weeye macaanida ee mutashaabiha waxay bandhigi jireen cilmiga ilaahi subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waraasikuuna kuwa sugnaada fi lcilmi cilmiga ku sugnaaday yaquuluuna waxay ku qowlayaan aamanaa waanu rumaynay bihi mutashaabiha waanu rumaynay rumayntoodaana waxay ka wadaanaa layidhi waxay u rumeeyeen ilaahay xaggiisa inuu ka soo degay macnihiisana aysan garanayn marka waxay leeyihiin buu dhahay ilaahay isagoo raasikiinta ka warramaya kullun kulla arka oo muxkamka iyo mutashaabiha min cindi rabbinaa rabbigayna agtiisa ayuu ka ahaaday wixii muxkama iyo wixii mutashaabihaba rabbigayna agtiisa ayuu ka aada u ka yimiday wamaa yadakaru qaala tacaala meeshaan waa lagu qadari karaa ama waxaa weeye ayaga kalaamkoodii oo socda waa laga dhigi karaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yadakaru ma waansamayaan buu dhah ilaahay ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaa mooye asxaabu alcuquul dadka caqliga saliimkaa ilaahay uu siiyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadihiisa kuwaana qaadanaya haddana waxaa la yidhi waxay leeyihiin markay arkaan baa la yidhi dad maaragtaya ah raacraacayo mutashaabiha sidaan ayay ilaahay u baryayaan marka hadda intaanan aayaddan u gelin waxau dhahaa la yidhi imaamu maaliki waxau dhahay ba layidhi raasikh fi lcilmi ayuu asagoo ka hadlaaya waxau dhahay alraasikhu fi lcilmi man jamaca man jamaca arbaca khasaa'ilow ow dhahay waxa u dhahay alraasiku fi lcilmi man jamaca arbaca khisaalin ayaan dhihi lahay waxaa weeye raasiku waxa weeye u dhahay ilaa hadda waxaa ilaahayna soo yidhi waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi ilahay hadda raasikiintoona nooga uga warramaya imaamu maaliki waxau dhahay raasik fi lcilmi waxaa la yidhaah qof kulmiyey afar khasladood weye afartaas waxaa weeye alkhashya fii ma baynahu wa bayna allahi cabsi oo isaga iyo rabbigiisa udhexaysa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka baqayaa wa tawaaduc fii maa baynahu wa bayna annaasi haddana waxaa weeye asaga iyo dadka waxaa u dhexeeya tawaaduc oo waa qof maaragtay a ah mutawaadica oo khaashica weeye ee takabur iyo midna kuma jiraan wa zuhdu fii maa baynahu wa bayna dunyaa asaga iyo adduunyadana waxaa u dhexeeya zuhdi ayaa u dhexeeya oo waa nin adduunyada ka zaahiday saa ayaa la leeyahy waalmujaahada fii maa baynahu wa bayna nafsihi haddana waxaa weeye jihaad ayaa u dhaxeeya asaga iyo naftiisa afartaas qofka kulmiyey ayaa waxaa la yidhaah u dhah imaamu maaliki raasiq fi lcilmi ayaa la yidhaah marka hadda raasikiintii baa ilaahay nooga warramayaa warkoodii markay arkaan waxa weeye dadka raacraacaya qur-aanka mutashaabihiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo ka magangelaya ayay waxay leeyihiin u dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tusiq ha iilin quluubanaa laabtayna ilaahu ha iilin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tusiq quluubanaa laabtayn ha iilin ilaahow qalbigeenna xaqa ha ka iilin xaqa oo ilaahay qalbiga ka iilana waxaa weeye bibtiqaai biibtiqaa'i ta'wiilihi weeye alladii laa yaliiqu binaa ayay ka wadaan ah, kamaa asaqta quluuba ulaa'ika weeye ilaahow xaqa ha naga iilin oo waxa weeye xaqa la iska ilo qur-aanka waxa weeye mutashaabiha ta'wiilkiisa oo la dalbo oo waxa weeye annaga aan laa'iq noo ahaynin ayay leeyihiin sidaad ilaahu qoladaas oo waxa weeye ta'wiilkiisa dalbaayo quluubtooda aad u iishay ilaahu annaga teenna ha iilin sidaa ayay leeyihiin bacda id hadaytanaa ayay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tusi quluubanaa quluubtayna ha iilin bacda id wakti gadaashiisa haddaytana aadna hanuunisay oo ilaahayow aadna hanuunisay maxaa yeele qofka waxa weeye wixii qur-aanka mutashaabiha ka leexanaya wixii kaleentoodna raacraacaya oo muxkamka qofkaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala hanuun uu ladoo la doonay bacda id wakti gadaashiisa haddaytana aadna hanuunisay wahablanaa ilaahu noo hibay ayay leeyihiin min ladunka agtaada ilaahu raxmata naxariis nooga hibay oo ilaahu subxaanahu watacaala hidaayada aadna siisay allow nagu sug ayay leeyihiin maxaa yeelay innaka adugu anta adugu ta'kiid weeye alwahaabu allii hibayn badan ayaa tahay ee ilaahu hibada aadna siisay qalbigeenna ku sugsaa ayay leeyihiin innaka adugu anta adugu alwahaabu allii hibayn badan ayaa tahay ducadooda ayagoo sii waday haddana leeyihiin ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innaka adugu jaamicu naasi dadka mid soo kulminaaya ayaa tahay innaka adigu jaamicu naasi dadka mid soo kulminaaya ayaa tahay liyoomin laamtaa bimacnaa fii ayaa laga dhigahaa yidhi liyoomin fii yoomin yoon dhexdiisa ayaa dadka soo kulminaysaa yoonkaasoo laa rayba shaki fii isaga dhexdiisa uusan ahayn waa yowmulqiyaama weeye markaasaas fa tujaasihim biacmaalihim acmaashooda ayaad ku jaasinaysaa sidii waxa weeye aad adigu yabooday in allaha alla ayay leeyihiin laa yukhlifu guub yeeli maayo almiicaada ballanka in allaha alla laa yukhlifu guub yeeli maayo almiicaada ballanka oo ballanka ilaahay subxaanahu watacaala uu yaboohay bacsi in laysu soo bixinaayo oo lays xisaabaayo alla taas ma guub yeelaayo marka meeshaan iltifaad ayaa ku jiro waxay maaragtay ka milicsadeen khitaabka weeye waxay kaloo ixtimaashahaa yidhi in lasoo qadiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in allaha laa yukhlifu lmiicaad saas la yidhaahdo marka waxaa la yidhi ee muraadka laga leeyahay ducadan oo ay ka leeyihiin baa la yidhi waxaa weeye maaragtay a in la caddeeyo ayaga waxaa weeye himadoodu waxaa weeye waa amrul aakhiro dadkaa raasikiinta ah himadoodu waxaa weye waa amrul aakhira layidhi sidaas daraaddeeda ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay su-aalanayaan sabaad cala alhidaaya weeye in ilaahay hanuunka uu ku sugo si waxa weeye sawowga ay u gaaraan weeye xadiis waxaa jira bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo caaisho laga wariyey radia allahu tacaala canha waxay tiri caaisho talaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama haadihi alaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu akhriyey tiri aayaddan ayuu akhriyey huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun ilaa aakhiri al ayuu akhriyey wa qaala markaas wuxuu dhahay nabigu calayhi salatu salaam fa idaa ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu haddii aad aragto kuwa raac raacraacaya qur-aanka mutashaabihiisa fa ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwa weeye sama allaahu ilaahay uu magacaabay ee faxdaruuhum ka digtoonaadow dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka waxaa weeye dad qur-aanka mutashaabihiisa raac raacaaya inay jiraan oy imaan doonaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka khabrayaa waxayna taasu ka mid tahay mucjisada nabiga calayhi salaatu wasalaam waana la arkay oo haddee waktigii markii waxaa weeye ahdii nabiga uu ka soo fogaaday dad fara badan ayaa soo baxay oo waxa weeye qur-aankii jid aan maaragtaya ummaddii islaamka oo waxaa weeye cahdigii saxaabada iyo salafkii iyo waktigii waxa weeye fuqaadii waaweyneed jidadk jidkii ay qaadeen dad maaragtaya ka leexday oo fara badan ayaa yimiday oo wixii laga leexo jiray oo cilmiga ilaahay loo tiiri jiray waxa weeye murun iyo balaayo ka taagaayo mar walba waxa weeye ka hadlaayo waa kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam ha la yska ilaaliyo uu yidhi xadiis waxaa jira isaguna dabaraani uu weriyey markaas waxaa isagana laga wariyey abu muusa alashcari oo abu muusa alashcari waxaa la sheegay nabiga inuu maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya maa akhaafu calaa ummatii ilaa halaasa khilaalin ummadeedu uga cabsan maayo ilaa saddex khasladood mooye markaasi nabigu calayhi salaatu salaam muxuu sheegaa la yidhi in maaragtay kitaabka lagu furi doono macnihiisa oo waxa weeye mu'minku faya'khuduhu lmu'minu yabtaqi ta'wiilahu mu'minku markaasi waxa weeye uu gudagelaayo inuu ta'wiilka qur-aanka uu dalbo walaysa yaclamu ta'wiilahu ila allah waxa weeye ta'wiilkiisana ma oga ilaa alle mooyaane ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waraasikuuna fi lcilmina yaquuluuna aamanaa bihi ayay leeyihiin kulun min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ulabaab xadiiskaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay marka qur-aanka mutashaabihiisa in laga leexdo ayaa la doonayaa sida arraxmaanu calaa carshista waa iyoon ku tegi doono marka hadda waxyaabahaas waxay ka mid yihiin qur-aanka mutashaabihiisa in laga leexdo ayaa la doonayaa haddii laga leexo waayena qofka ka leexo waaye waxau noqonayaa qof fidna raadisa ayuu noqonayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala sidaas ayay daadka raasikiinta ilaahay u agabaryaayaan in waxyaabahaas maaragtay ilaahay ayaga ka koriyo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufiyow dha ilaahay lan tugniya kama daafacayso canhum ayaga xaggooda amaaluhum maalyaalkoodu iyo walaa awlaaduhum awlaadoodu min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an shay kama daaficaysow dha ilaahay wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo kufaartaahu hum ayagu yow dha ilaahay waquudu naari naarta kuwa lagu horinaayo weeye alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kafaruu ayuu dha ilaahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey ayuu dha ilaahay hadda waxaa loola jeedaa jamiicu man kafara weeye qof kasta oo gaala ayaa loola jeedaa weeye ah. marka hadda oo laga soo bilaabaa layidhi min awali zamaani ilaa aakhiri weeye zaminka maaragtay awelkiisa ilaa aakhirkiisa wixii kufaara ayaa oo maaragtay yaa jooga ayaa loola jeeda ha layidhi culamada qaarkeedna waxaa loola jeeda ha yidhahdeen nimanka hadda aan kasoo warramaynay oo asbaabu nusuulka aayadahan ahaayeen oo waxa weeye nasaara nashraan ahay qaar waa kufaaru ka yidhaahdeen calaa ayati xaal waxaa weeye waxaa la leeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikuusaba weye cibradu waa iska caam weeye qoladaa kusoo degtay marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay lan tugniya kama daaficayso canhum ayaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkoodu iyo walaa owlaaduhum owlaadoodu min allaahi meeshaas mulaafaa lagu qadarayaa min illaahi ilaahay cadaabkiisa shay a shay kama daaficaysow dha ilaahay wa ulaa'ika kuwaasune hum ayagu yowdha ilaahay waquudu naari naarta kuwa lagu hurinaayo weeye oo naarta ayaa xaabo loogaga dhigayaa ka da'bi aali fircawna waxaa lasoo qadarayaa taqdiir weeye ah, oo waxa weeye ka da'bidan waxay noqonaysaa khabar mubtadiisa oo maxduuf yaha weeye da'buhum ayaa soo qadaraysaa markaas marka hadda waxa weeye waxaana meeshaan ilaahay uu ku caddaynayaa sababta waxaa weeye naarta loogugu hurinaayo ayaa ilaahay halkan ku caddaynayaa haddana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tasliye ayaa ugu suganoo ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay ha murgin sayidka maxamedka ahow fa inamaa nazala bilumami aladiina kafaruu biman qablaka waxaa weeye dadkii maaragtay ee ka horreeyey ummadaada wixii ku degay waxaa weeye wuxuu ku degayaa biman kafara bika weeye qofka adiga kuu kufriya oo ummadaana marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala da'buhum caadadooda iyo dhaqankoodaw dha ilaahay kuwa kufaarta cow dha ilaahay ka da'bi aali fircawna fircawn aalkiisa caadadiisi waa la too da'buhumow dha ilaahay da'bu haa-ulaa'i weeye kuwaan maaragtay da'bigooda dhaqankooda weeye waxaa lasii ishaarayaa kufaarumaka weeye kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeeda ayaa ilaahay wuxuu yidhi ka da'bi aali fircawna fircawn aalkiisii dhaqankiisii iyo caadiisi waa la too ayuu dha ilaahay maxaa yeele gaaladu wax walba waa iska shabahaan iyo waladiina kuwii min qablihim aalu fircawn ka horreeyow dha ilaahay sida reer caad iyo reer samuud iyo qoomu nuux oo kale kadabuu kuwaasu weyda subxaana wa tacaala biaayaatinaa aayadahaynay beeniyeenow dha ilaahay